والصلاaة والسلام على رsuuل الlh وعlى آله وأصحaaبه أجمعين أmا bعd فhذا هو الشhريط الثامن عشر من أشhرطة kتاaب رياض الصالحين للإmام النووي رضي الله تعالى عنه waxaanu ka bilaabmayaa baabka labaatan iyo sideedaad baabu fضل ضcفة المسلميiن والفقراء والخاamiliin kaasuu ku saabsan yahay fadliga ay leeyihiin dadka tabarka yar ee muslimiinta alيه وsلم man صلىa صلاaةa الصبح fahuwa fي dimt الlah qofkii salaada subax tukadaayo wuxuu ku jiraa dimadii alle yani ammaankii alle iyo magangelyadii alluu ku jiraa falaa yطلبنكم الlah alla yaanu idin qabsanin min dimatihi bishay dimadiisa yani magantiisa yaa idinka qabsanin yani isku taabanina weeyaanu idin qabsanin fainahu xaalku wuxuu yahay man yaطlبhu qofku alla u dalbado u dabagalo min dimatihi bishay yudriku alla waa gaadhaya oo qabsanaya kama baxsan karayo uma yakubuhu wuxuu ku hambooridayaa calaa wejhi wejigiisu ugu hambooriyayaa fi naari jahannam madax madax buu naarta ugu tuuraya rawahu muslim iska ilaaliya markaa ninkii nin salaada subax saa ka tukaday qofkoona wuxuu dhibay jirkiisi iyo maalkiisi iyo dhiiggiisi iyo ninkii dambihi jiray xajaaj ibnu yuusuf athaqafi ninka ciraaqa aha safaaxa ahaa yaa waxaa la sheegay xadiidkan kaduu maqlayoo markaasuu si xun u dabaqay sida xun u dabaqay waxaa weeye qofkuu rabo inuu dilo iyo wuxuu dhihi jiray makaminina saaka salaada subax ka furina soo daynina qofkii la rabo maalintii inay dilo sidaa ugula dardaarmi jira sajaankiisa dee kaasuna jahligiisa ka mid tahay hadday arrintaasu waaqac ay tahay oo dhacday oo qofka muxuu ahay waa waa iskaga tukan karaa salaad la-aanbaba iyo wuxuu iskaga tukan karaa hadduu maxbuus uu yahay isagu aan sida ugu soo rowda oo iskaga tukado salaad baa alla taxgelinayaayo iskaga tayamuma sijnigiisaas iyo oo ama hadduu sijni tayamumkii kolkuta uu xidhxidhan yahay oonu kari karaynin ishaare iyo uu iskaga tukado of tukaday buu ka dhigan yahay waa tukaday marka salaad isagu waa jirtaa marka cibaadadii rabbi oo u diiday iyo wuxuu isku darsanayaa marka dhiiggii xaramta ahay u daadiy xadiidkuna wuxuu ku iman doonaa saddex boqol sideetan iyo sagaal وعn iبn cmr radي allahu canهuma ana rasuula اlahi sl ly slm qaala almuslimu aqu lmuslim qofka muslimkii ka muslimka a walaalkii weeyaan suu walaalnimadaasu marka maxay keenaysaa walaalnimadu waxay keenaysa waa inuu ilaaliyo marka kolkuu walaalka yahay oo walaalkiisa xagga dhalashada ah siduu ula dhaqmi lahaa oo kale udhaqmo ula dhaqmo siduu u aanisan lahaa u aanisto siduu dhibaatada uga ilaalin lahaa uga ilaaliyo siduu deeftiisa ugu dadaali lahaa ugu dadaalo laa yadlimuhu ma dulmiyo walaa yuslimuhu mana baylihiyo laa yuslimuhu iyo laa yakdulhu oo xadinka soo socda ku iman doonta yaa isku macno ah oo macnuhuna waxaa weeyaan inaanu taageerin oo dhibka uga tago kaasaa laga wadaa yani dhibka dhibaatada ugama tago oo dhibaatada ugama tago oo waa u badbaadiyaa dhibaatada uu ka maxaa u gargaaraa weeyaan man kana fii xaajati akiihi kana allahu fii xaajatihi qofkii danta walaalkii ku dhex jira oo u hagaajinaya alla isagana dantiisa ku dhex jiro u hagaajinaya oo waxayse u beelahtiraya waman faraja can muslimin qofkii ka fayda qof muslimana kurbatan dhibaato qofkii ka fayda faraja allahu canhu biha kurbata min kurabi ywmi alqiyaama kurbooyinka maalinta qiyaamaha ee daran mid kamida buu alla sababteeda kaga faydaa waman satara musliman qofkii qof muslima u ceeb wax xun oo uu ku og yahay qaryo oo ayd khashifin satarahu اllahu ywma alqiyaama maalinta qiyaama isagana alla astura muttafaqu calayh xadiidkan kada marka waxaa muttafaq calayh wuxuuna ku imaan doonaa laba boqol afartan iyo afar ayuu ku soo noqon doonaa <clears throat> isaga laakiin waa riwaayatu ibn cumar isaguna yani laakiin isaga naftiisii weeyaan baa soo noqonay وعn أbي هريرة رضي الله عنه qaala qaala rasuulu الlahi slى الlaه عalيه wali wsلم almuslimu aqu lmuslim muslimku qofka muslimkaa walaalkii weeyaan laa yakuunuhu ma khiyaamo walaa yakdibuhu uma been sheego walaa yqdulhu mana baylihiyo laa yuslimu hudya hore ay la mid tahay waa kaan nidhi marka yani dhibaatada ugama tago weeyaane waa taageeraayo waa u gargaaraa nusrada iyo iyo khidlaanka ayaa isu cagsi ah, isu ah kulu lmuslimi calى lmuslimi xaraam qofka muslimkaa dhammaantii qofka kale ee muslimkaa xaraam buu ka yahay xaraam buu ka yahay wix alle yani waxa alle wixii qofka muslimkaa ah ku saabsan ee xagga xoolihiisa iyo naftiisa iyo dhiigiisa iyo sharaftiisa iyo hiba xaramna ka tago sideeda tafsiilanaysu jumlada soo socotaa cirduhu sharaftiisa iyo maalhu dhiigiisa iyo wadamuhu maalhu xoolihiisa iyo wadamuhu dhiigiisuba kulligii bay marka fasiraysa attaqwaa haahunaa alla kacabsigu waa halkan laabtuu farta ku fiiqaayey bixasbi mri'in qof waxaa ugu filan min ashar shar ugu filan oo shar weyn oo aan wax kale u baahnayn oo sharnimo isagoo ugu filan oo naar uu ku geli karaa an yaxqira akhaahu اlmuslim inuu liido walaysa muslimka hoos xaqiro taasaa shar ugu filan qofka muslimka waa shar weyn marka inuu sharifo oo weyneeyo oo darajeeyo u ceebqariyo mooyaane inuu khashifo oo ceebihiisa uu sheeg oo dadka ma maqatay asheen hebel wuxuu sameeya waxaas yaalahaas la boodo taasu waxaa weeye mid aad iyo aad xuno xaaraam weeye isaguna inuu ceebtaa isagana alla ku khashifo u dhow yahay waana wuxuu gelayaa dadku alla yihi subxaanahu watacaala in aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxishatu fi ladiina aamanuu lahum cadaabun aliimu fi dunya wاlaakhira rawahu التirmidiy wa qaala xadiiثun xasan xadiid xasana weeyaan buuri weliba waaba xadiid صaxiixa xasan keliya ma aha wuxuuna ku soo celin doonaa raqam miatayn hamsa waalaaiin miatayn hamsa waalaaiin buu kusoo celin doonaa ayb yani qaarkii weeye kulligii ma ah miatayn hamsa waa kakan kale ku xiga weeyaan qaarkii baa halkaa kusoo noqon doona laakiin isagii oo dhan aha ahaa saddexdan tira xadiid xadiidkii laba boqol iyo soddon iyo saddex iyo laba boqol iyo soddon iyo afar iyo soddon iyo shan xadiidtaasi way isku maacana dhowdhowdahay kan soo socda isagu mxaa mid afartan iyo afar isagu waaba mid buu takraar u yahay وعنه رضي الله عنه qال qال رsuل الله صلى اه عليه وسلم لا تxاasdوا wana isxasdina isxasdina xasadkana waxaa la yidhaahaa uga bixid qofka nicmo alla u siiyey looga bo-o oo loo quuri waayo oo loo jeclayso inuu alla dhaafiyo walaa tanaajasuu haisfallisina haisfallisina tanaajushka ama najshigu waxaa weeyaan waa fallisaa ahoo qof wax iibsanaya inaad intaas garab taagto aad dhahdo anaa intaa ku daray adiga oo aanay ka ahayn dab ayay ka ahayna qofkan isku qaalisaeeyo saa tagto dadka qaarkood baa marka sidaa iyadoo reer baraawi iyo waxyaalahaas iyo baa lagu sheegaa inay runtahay iyo kale mooyaan qofkii marka dukaanka lahaa markay dadka reerbaadihii iyo eh, soo galaan ayuu m eh, kuwa deriskooda iyo qaraabadooda iyo sidaas iyo ay mxuaha ku eh, soo garabtaagayana markuu yidhaah maradan intaasaan ku rabaa ma iga siinaysa yaudaha iya waanana intaa ku rabo wax ku dar ku darayo si uu qofkan kada ugu eh, ugu booriyo oo ugu qirco walaa tabaaqaduu ha war ha isnicina walaa tadaabaruu ha kala jeedsanina oo wejiga ha kala debdina walaa yabic bacdukum calaa bayci bacdin qaarkan qaarka kale yaanu iibkiisa ka kor iibsanin wax uu baayacday yaanu ka kor baayicin oo er iska heli anaa kaaga caasiyaanu dhihin wakunuu cibaad allahi ikhwaana war addoomihii allou walaalo ahaada intaasu waa dheeraadoo xadiidkii hore ma ayna ku jirin laakiin intan soo socota xadiidkii hore naftiisii ah markaas wuxuu leeyahy almuslim aku lmuslim laa yadlimuhu ma dulmiyo walaa yaxqiruhu ma yaso oo ma liido walaa yakduluhu mana baylihiyo attaqwa haahunaa alla ka cabsigu waa halkan kada ويشhiru ilىa صdrihi laabtiisuuna xabadkiisuuna gacanta ku fiiqayo kolkuu haahunaa lahaa marka waxaa weeyaan qofka alle ka cabs taqiga ee alle ka cabsada taqwadaas waa midda qalbiga ku jirta weeyaane ee foorfoorarsiga iyo dabnaqaajinta iyo taasu had iyo goor ma aha in qofka qalbigiisa alle ka cabsigu ku jiro qof daalima baa laga yaabaa inuu salaadii tukado oo misla soo galo oo qur-aan aqrisanayo oo bxasbi imri'in min الshari waxaa qof ugu filan shar ugu filan an yaqtila akaahu lmuslim kulu lmuslimi calى lmuslimi xaraam damuhu wamaaluhu wacirduhu rawahu muslim weliba laba goor oo kalena waa soo celin doonaa xadiidkan kada isaga ah kun iyo شhan boqol iyo sideetan iyo شhan boqol iyo labaatan iyo toddoba labadaa meelood baa kusoo noqon doonaa wالnajshu laa taraajashuda najshiga laga qaatayo waxa weeyaan an yaziida fii ثamani silcati yunaadaa calayha fi الsuuqi wanaxwi inuu wax ku daro badeecad la naadinayo oo suuqa lagu naadinayo oo la xaraashayo iyo wixii lamida wax lakala baayacanayo lakala iibsanayo iyo inuu qiimihii wax ku daro walaa ragbata lahu fi shiraa'iha aanu aan mxuahay aan u haynin niyadna aan u haynin iibsigeeda bal yaqsidu an yaqura gayrahu inuu qayrka ku kadco oo ku kadsoomo ayuu rabaa waana xaraam wtadaaburu laa tadaabaruuda kala jeesiga waxaa weeyaan an yucrida can اlinsaani wayahjurahu qofka inuu wejiga ka jeediyo wejiga ka dadbo oo uu hadalka ka goosto weeyaan wayajcalahu uu ka yeelo ka shay ladii waraa'a dahri wadubur wax dhabarka laiska mariyey oo kale uu ka dhigo oo aanu xaggiisa kasoo fiirinaynin can anasin radi allahu canhu can الnabiy sal ه alay slm qaal laa yu'minu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsih midkiin mu'min ma noqonayo ilaa uu kala jeclaado qofka mxaa walaalkuu kala jeclaado wuxuu naftiisa u jecel yahay anna waxa muttafaqun caleyh weeyaano waan soo maray oo waxaan kusoo maray raqam mi'a ثalaaثa wa tamaaniin boqol iyo siddeetan iyo saddex lambarka ah baan kusoo maray w canhu radي allahu canhu qala qala rasul lah sal ه alay slam unsur akhaaka ظaaliman aw madluuma taageer walaalka hadduu gar daran yahay iyo haddii laga gar daran yahayba labada goorba taageer marka qaala faqaala rajul markaasu nin wuxuu yidhi yaa rasuula allah ansurhu idaa kaana maqluuman waan taageerayaa walaalkii haddii laga gardaran yahay oo gardaradaan ka dhicinaya qofka dulmiya ah ayaan ka dhicinayaa ara'ayta bal ka waran in kaana daaliman haddii uu gardaran yahay kayfa adlimhu kayfa ansurhu seen u taageerayaa kolka waxa weeyaan marka waxa weeyaan eh, carabtu hadalka gado unsur akaaka daaliman oo madluuman ah hadal maahmaha carbeed oo hore weeyaan oo laakiin iyagu sidaa ugu dhacaayo ay ula jeedeenoo walaalka hadduu gardaran yahay hadduu laga gardaran yahayba iyo gardaraba isku garabtaan iyo iyagu dhihi jireen oo nin shaacir aho iyaga ka mid ba wuxuu yidhi walaalkay shecir macnihiisu uu yahay walaalkay haddii aanan taageerin kolka uu wax dulmiyayo kolka la dulmiyana maba taageerayo kolka marka lakiin nebigu salى اllahu عalayh wali wasalam sidaa inaanu ula jeedin ayuu saxaabiga kadu fahmay lianna taa islaamnimadaa diidan marka wuxuu ula jeedo wuu wareegtay markaasuu wuxuu yihi nebiguna sal ly slam taxjuzuhu buu yihi mise tamnacuhu waxaad ka celinaysaa buu yihi mise waxaad ka dhex ka hor joogsanaysaa min aظulm dulmigaad ka celinaysaa faina dalika nasru kaasaa taageero gargaarid waxaa u ah inaad dulmiga ka celiso lianna naftiisa yuu halaag aakhire ku ridayaa halaagaasana dadkuna ka badbaadinaysaa kaas marka weeyaan xadiidkana waxaa u rawaahu الbخaarي wuxuu ahaa ninkii shaacirkaa wuxuu yihi waan filayaa inuu ahaa إidaa ana lam ansur أخيi wahuwa ظaaliم عalى الqowmi lam ansur أخيi xiina yudlamu haddaanan walaalkay taageeri raggaana ana ka taageerin kolkuu gardaran yahay kolka laga gardaran yahayna maba ka taageerayo nin kale oo shaacirahoo isaguna eh, carabta caadadeedii ka tarjamayay oo inta geeliisii la dhacay oo tolkii uu qayshado oo yidhi war muxaa igula duula reer hebel baa geelaygii dhacay ay ku diideen oo eedaynaya ayuu leeyahy haddaan reer hebel ahaan lahaa geelaygii reer hebel ma xalaalaysteeno waa niman sidaasoo waa niman sidaasoo wuu ammaanayay markaasuu wuxuu ku ammaanoo gabayadiisii ka mid ahaa low kuntu min maazinin lam tastabix ibilii banu laqiiطati min duhli bni shaybana idan laqaama binasri macsharun khushunu cinda alxafiidati duluutatin laana qowm ida sharu abdaana jidayhi lahum taaruu ilayhi zuraafaati wawuxdaana markaasuu goor dambana yidhi waa ulajeedadii laa yas'aluuna akhaahum xiina yandubuhum fi الnaa'ibaati calى ma qaala burhaana walaalkood korkuu u yeedho u qayshado masaa'ibta kolkay dhacdiya qaylada waxa uu sheegto ee reer hebel baa kan yeelay halayla soo baabiya halagula duula la yidhaaho daliil ma weydiiya fala reer hebelaayaba kol haddii uu yidhaaho khalaas halkaasaa warmaha lasoo qaadanaya seefahoo lagu duulayaa dad laso leh saasay marka ahaan jireen markaas taas weeye midda uu ninkaas saxaabigiihi uu nebiga calayh salatu wasalaam wareysanayo oo u dareemayba ina intaas kolka kollaba maqsuudu rasuuli llahi sala alla alay slm ayna ahaan karaynin wa can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allau alيyه waslama qaal xaqu lmuslimi cala lmuslimi hams qofka muslimka ah xaquu ku leeyahay qofka kale ee ah muslimka ah waa shan ciyaadat lmariid qofka jiran oo la booqdo hebel baa jiran markaad maqasho waa inaad booqotaa wa itibaacu janaa'iz janaazooyinka raacadooda meydka lasii wado oo wax laga soo aso aaskiisa laga qayb galo waa ijaabatu dacwa waa cidda oo la yeeho kolka cunto lagugu yeedho oo aros ha ahaate ama wax kale ahaatee la yeelo la raaco wa tashmiitu alcaaqis qofka hindhisooda oo yarxamuka allahu la yidhaho loo duceeyey yani yarxamuka allahu la yidhaaho marka yani bishardi waa inuu kolkaas alxamdu lilah yidhaaho aanu ka badinin laba iyo saddex goor iyo meelahaas aanu ka badin siday riwaayadka kala gegsanado ay sheegayaan haddii uu marka uu hindhisada uu badiyo markaas uu hargabsan yahay in loo duceeyo allah ku caafiya la yidhaha mooye raxmka allahdi markaa lama sii wadayo xadiidkana marka waxaa muttafaqun calayhi wuxuuna ku soo celin doonaa raqam tumnimiya hamsa wa tisciin wa fii riwaayaةi limuslim xaqu lmuslimi sittun qofka muslimka xaqiisu waa lix lixdaa marka laba dheeraad ba halkankooda ku daraya midna tii ka goyna marka kolkii isku daro labada hawaadood toddoba isku noqonayaan idaa laqiitahu fasallim calayhi markaad la kulanto salaam hadduu ku salaamana marka waaba xaqi waa ka sii wan yahay oo raddigii ayaa ka xoog badan waidaa dacaaka faajibhu hadduu ku wacana yeer waida stansaxaka fansax lahu hadduu kula tashadoo nasiixo ku weydiisto u nasiixeeyo la taliyo sida khayrka aad u malaynayso kula tali waxba ah ka qarinin waidaa labadaasa marka dheeraada tii ugu horreysay iyo idaa laqiita fasalim iyo midantada saanka fasaxmay waidaa catasa hadduu hindhisoodo faxamid allaha shardigaasa marka isna u leeyahy fashamidhu waidaa marida haddii uu jiradana facudhu booqo waidaa maata markuu dhintana fattabichu raac janaazadiisa raac wax kaas intaasa xuquuqdaasa marka la isku leeyahy waa marka tii hore wuxuu muxuu ahay aanu ku darin tii hore waxaanu ku darin oo kankada uu ku daray raddu salaam ee badu salaamba marka kankada ku uu ku muxuu ahay ku ku bedelay وعن أbي cماaر البراء بن عازب رضي الله عنهma qال أمرnaa رsuuل الlahi صلى اه علي sلم rasuulka allah wuxuuna faray بسبع ونهاana عan سبع toddoba ayuuna faray toddobana waa naga reebay toddobadaa uu faray waa toddoba kulligood wada xuquuqda muslimiinta isku leeyihiin ah toddobadantada kale ee uu ka nahiyeyna waa waxyaala muxaramaad ahoo ku saabsan ee waxyaalaha la xidhi iyo weelasha iyo waxyaalaha ku saabsan amaranaa biciyaadati اlmariid qofka jiran booqashadiisuu na faray waa mid kuwii horena ku jirtay waitibaaci aljanaaza janaazada raaciddeedana waa na faray janaazadana meydka ee dargadda saaran baa la yidhaahaa wa tashmiiti alcaatis qofka hindhisooday oo loo duceeyo yarxamuka allahu la yidhaaho bisharti inuu xamdiyo wa ibraaru muqsim tanu kuwii hore kuma jirin muqsim qofka dhaartay qofka dhaartay oo dhaartii loo laga dhabeeyo oo aan laga xinsi aan lagu ridin oo yani sida uu ku dhaartay wax loogu fuliyo ilaa inuu muxuu ahaa inuu waxaas u xaaraama yahay mooyaane sidii aan soo maray xadiidkii anas ibni malik radi allahu canhu ee ka warramayay gabadhii nebiga salى اllahu alيyh wali wslam radi allahu canha ee ilmuhu ka dhimanayay ee usoo farrin dirtay nebigu sala اllahu alay wasalam markii hore ee usoo farrin dirtay waa u cudur daartay laakiin kolkay ku dhaaratay waa kii kacay si oon hadal ku soo celinin taasoo kale marka ibraarulmuqsim laga wada wallahi inaad saa yeelaysaa hadduu ku yidhaaho waa inaad u yeesho sidii eh, ilaa inuu waxaas xaraama yahay mooyaane wa nasru اlmadluum qofka la dulmiyey oo la taageero oo laga dhiciyo dulmiga wa ijaabaةu daaci wa ifshaaء الsalaam tanaa iyaduna dheeraad ah ifshaaء الsalaam salaamta oo la badiyo marka kolkii la isku daro toddobadii hore iyo saddexdan la isku daro tobanba isku noqonayaan saddexdan tad midba waxay laga qaatay kolkii laisku dardaromdo intuu dheeraadka leeyahay toban bay noqonayaan xuquuqda muslimiinta isku leeyihiin salaanta marka oo la fidi la faafiyo tii horese iyadu waxay ahayd idaa laqiitahu fasallim calayh yani marka labadaas way istegi karayaan salaanta oo la badiyo oo qofkaad garanaysa kii kaleba la salaamo taasaa la rabaa maaha qofkaad garanaysa un keliya inaad salaamto nahaanaa wuxuuna naga reebay toddobadii can khawaatim aw takhatumin bidahab buu yihi fargashyaal dahaba ah buu yihi mise eh, ku kaatumaysasho fargashasho dahabka farta la gashado oo kaatun laga dhigto waa ragga haweenku kuma jiraan wa can shurbin bilfida iyo wax lagu cabo koobab oo qalin ah fida ah wa can mayaahir can ilmayaahir اlxumri barkimooyinka gudguduudan waxa weeyaan barkimooyin jiljilicsan oo naaguha raggooda ay u samayn jireen oo salka la saaro oo lagu fadhiisto oo awrta iyo la isaga dhigo hooreheeda la isaga dhigay bay ahaan jireen al-urjuwaanna waa la dhihi jiray marka iyagu waxay ku xaaraam noqdeen waxaa weye xariir bay ka samaysnaan jireen xariir ahaantaasay marka ugu xaaraam noqdeen marka kulli toddobadan tado iyadu markan waxay ku saabsan yihiin dahab iyo fido iyo iyo xariir inbay ku saabsan yihiin wa can اlqasiy waa nooc xariirta ka mida ah. wa can lubsi اlxariiri wاlstabraq stabraquna isaguna waa xariirta nooc ka mida ah. wاdibaaj dibaajkuna waa xariirta nooc ka mida ah. marka xariirtii iyo anwaacdeedii kala gedisnayd bay intantada dambeba ay ku saabsan yihiin shantantada dambe taas hore ee muxuu ahaayey fidadii iyo dahab ku saabsan mooyaane xadiidkan kada marka waxa weeye waa mutafaq calayhi isagoo mukhtasarana buu wuxuu ku iman doonaa raqam ثunumiya sabca wa arbaciin halkaasu ku iman doona wafii riwaayatin wainshaadu daalla fi sabci اlwal toddobadii hore la isfaray baa waxaa riwaayada qaarkeed ay dhehaysay baadida oo la baafiyo oo aan la qarsanin war yaa xoolo ka lume war neef sidaasa baan arkay waa shay sidaasa baan arkay saacad wax sidaas in la yidhaaho ba xuquuqda marka laisku leeyahay ka mid a ama kolkuu qofku baabsado ee wax sidaas yaarka yidhaaha loo sheego ama kolkaad aragtaba hor isaba loo sheego almayaahiru biyaa-in muhanaatin qabla alأlif alifta horteed laba dhibcle baa ku jirta wahaa-in muhalaaثatin bacdaha alifta sa saddex dhibcilena waa ka dambaysaa wahiya jamcu mayhara ama mihara wahiya miharadaasuna min alwathaara baa laga keenay oo wathaaraduna waa jilayca mxuu ahay wa hiya shay-un yutakadu min xariirin wuxuu ahaan jiray barkimo oo laga samaysto xariir laga samaysto oo wayuxshaa lagu cubo quطnan cudbi lagu cubo ow naxwo ama wax lamida baalgoray iyo wax sidaas iyo lagu cubo wayujcalu fi sarji kooraha la kor saaro kooraha faraska wa kuuri اlibil ee kuuri lbaciir iyo awrka kooriisa la kor saaro oo yajlisu calayhi الraakibu qofkuu ku fadhiisanayo islaamaha raggooda sidaa ugu samayn jiray alqasiyu bifatxi اlqaafi wa kasri siini اlmuhmalati اlmushadada wa hiya hiyaabun tunsaju min xariirin wa kataanin mukhtaliطayn xariir iyo kataan isku jira laga samayn jiray bay ahaadeen wa inshaadu daallati tacriifuhaa haybaarinteeda weeyaan marka inshaadu daallana kaasa laga wada baabu satri cawraati اlmuslimiin muslimiinta cawrooyinkeeda iyo ceebahooda oo la qariyo wالnahyi can ishaacatiha ligayri daruura in la faafiyo oo la sheeg sheego reebidda la iska reeba ilaa maslaxa inay ku jirta mooyaane oo digniya qofka dadka looga digay iyo wax sidaas iyo xuquuq oo bani aadam oo uu dhunsaday iyo wax sidaas inay ku jirta mooyaane meesha ku lumaysa qaala allahu tacaala ina aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxishaةu fi اladiina aamanuu lahum cadaabun aliim ina aladiina kuwa yuxibuuna jecla an tashiica inay ku fido ku baahdo alfaaxisha waxyaalaha xunxumay arrimaha qabiixadii fi ladiina aamanuu dadka mu'miniinta inay ku fido kuwa jeclaa lahum cadaabun aliimun cadaab xanuun kulul bay leeyihiin fi dunya waalaakhira aakhirihi adduunkaba aayaddaas waxay kolkeedii hore kusoo degtay qisadii ifkiga marka kuwii munaafiqiinta ahaaye beentaa faafiye ee ku sheekaysay ee dadka suuqa geliyey iyo alla ku hadiday marka wax alla wixii iyado sidood oo kale iyo wax lamida yeelaana waa soo gelayaanoo meelo badan buu alimaamu nawowi radi allahu canhu uu aayaddaa usoo la delishan doonaayo qaabo badan buu ku bilaaban doonaa marka dadka muslimiinta ah in ceebahooda la faarfaaro oo ceebahooda la fidiyo oo lagu sheesheekeeyo lagu maadsado iyo kulligood waa soo wada gelaysaa waxay ceeb uu leeyahayna waa in loo asturo wanaaggiisa wuxuu u leeyahayna la faafiyo oo la ammaano oo وعn أbي هuريرaةa رضي الله عنه عن النبي صلى اه علي سلم qاala laa ysر cabd cabda addoon addoon ma asturo fi dunya adduunka kuma asturo ilaa satrhu الlah yومa القiyaaمة rawahu mslim isagana alla qiyaam u asturaa waa kaan soo maray xadiidkii ahaa isaguna وman satara muxuu ahaa muؤmina satrahu الlah fi dunya والآakhirة xadiidkii dheeraa dhexdiisa waa kaan kusoo maray kan oo kalena marka isagoo gaaban bu inta tadagaar u sheegay rawahu mslim وعنه رضي الله عنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رsuل الله صلى اه علي سلم يقول كل أمتي معاafا إلا المجاهرون ummadayda dhammaantood alle waa cafiyayaa ilaa kuwa la jahra ee iyagu caddaysta mooyaane kolkay samaynayaan dembiga qofka uu samaynayo hadduu la cararo oo la gabado oo isqariyo oo waa qof qalbigiisa wax ku jiro oo qalbigiisa qoyan yahay oo xishoonaya ugu yaraan bal dadki un ka xishoonaya marka laakiin kaas marka isaga alla waa inuu cafiyo waa suurowda laakiin qofka mutabajixa aha isagu dadka hortooda wax walbaba iskaga sameeya allana aan ka cabsanaynin halqeena aan ka xishoonaynin kuwaas weeyaan mujaahidinka kuwa alla uma dembi buu leeyahy waina min almujaahara lajaharka dembiga lala jaharana waxaa ka mida kolka la samaynayo un maahee an yacmala arajulu bileyli camala inuu qofku habeenkii camal sameeyo camal xun uu sameeyo oo aan la ogeyn uma yusbixa uu waa beriso qad satarahu allahu caleyh isagoo alla uu ku asturay fayaquula uu yidhaha ya fulaan hebelow camiltu albaarixata kada wakada xal waxaan sameeyey ma ogtahay xalay waxaan sameeyey naaga iyo khamri iyo wicuu maalan xalay oo labtay oo buu ku sheesheekaynaya marka kolkuu samaynayo lama arkaynin laakiin wuu sii faahfaahinayo ku faanfaanayo ugu maadaynayo makhaayadaha ugaga sheekaynaya qad baata yasturuhu rabbuhu wuxuu baryay isagoo rabbigii uu asturaayo wayusbixu wuxuuna waa barisanayaa yakshifu satra allahi calayhi isagoo asturaadii alla iska faydayo isagu fadeexadaynaya kaasuna marka mujaharaday kamid tahay muttafaqun calayh marka mujaaharadii baa laba nooc noqonaysa marka uu samaynayo o aanu la gabanin oo dadka hortiisa oo ku bareero oo ku caddaysto iyo isagoo dadka hortiisa kaga sheekeeya goortii dambe وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه ولي وسلم قاal إذا زنت الأمة فتبينa زinاها addoontu markay zinaysato oo zinadeedu ay caddaato oo ay ku sugnaato falyجlidha الxadda xadda ha garaaco xad ha ka oofiyo walaa yuharib calayha yaanu caayina yaanu aflagaadayn xaqi allah ka oofiyo ha garaaco laakiin yaanu caayino baasha xureedhilada ee kida waxaasiyo yaanu dhihin xaqi alle ka oofi laakiin ha aflagaadaynin wa ثuma in zanad الثaaniya mar labaadka hadday zinaysatana falyجlidha الxadda walaa yuharib calayha ثuma in zanat الثaaliثa mar saddexaadkii hadday zinaysato falyabichaa ha iibiyo walow bxablin min shacr xarig dhogor aba ha ahaadee dhogorka riyaha iyo wixii lamidabaa shacar la yidhaahaa midda idaha suuf baa la yidhaahaa suuf inaga cudbidaan u naqaanaa qutni baa iyada la yidhaahaa maaha ee geela dhogortiisana wabar baa la yidhaahaa marka xarig liito wax qiimo yarna haade ha iska tuura iska iibiyo yaanu haysanin kol hadday waxaas xerfo ka dhigatay التdrيb التwbيq waa canaanta yani mxuu ahay wixii xun lagu canaantay ee lagu sheeg sheeg waxaan kan ee waa xasa u samaysa waa maxaa la yidhaaho marka yaanu af iyo adin isugu darin adinka keliya ku daysto si taasna marka waxaa la mid a ninkii isaga oo khamre cabay inta la keenay wax kan xadiidkan soo socda weeyaan وعنه رضي الله عنه قال utiya النبي sl وعنه رضي الله عنه يعني عن أبي هريرة qaala utiya nabiyu salى allahu alayh waali slam nebiga waxaa loola yimid oo loo keenay birajulin qad shariba khamraa nin oo khamre cabay nucaymaan baa la dhihi jiray mise ibnu nucaymaan baa la dhihi jirayoo qof muslima oo isagu saadiquliimaani buu ahaa laakiin qof fudfudud buu ahaayo aan isxajin karaynin oo kolka qaarkood waxyaale ku kickici jiray baashaas markuu arka meel lagu cabayana aan iska xajin karaynin buu ahaa radي allahu canhu marka ninkaasaa loo keenay nebiga salى اllahu alيه alي wslam qaala markaasu wuxuu yidhi idribuuhu garaaca qaala abu hurayra radi allahu canhu abu hurayra qisada warinaya wuxuu yidhi fa minaa waxaa naga mid aha addaaribu biyadii ku gacantiisa ku dhardharbaaxayo ama feerfeeraya waddaaribu binacri ku kabtiisa la dhacaya waddaaribu bihawbii ku maradiisa farqeeda la dhacaya ninba wixii uu hayay unba loogu gacan qaaday sidaasay raxaadidiisu ahaan jiray too sal اl alay slam uma xadidin tira iyo wax sidaas uma xadidin <coughs> garaacan buu dhihi jira waa loo gacan qaadi jiray falama اnsarafa markuu gadoomay uu tegay buu qaala bacdu اlqowmi ragga qaarkood ay yidhaaheen akhzaaka allah alle ku dullee ma akara maa yutaa bihi bu waliba ku daray imise un baa la keenaya isagoo dhacdhacayo khamraysan beleg ku qaad waxaasuu ku yidhi qaala markaasuu nebigu sala اllau alay slam laa taquluu haakada saha dhihina laa tuciinuu calayhi shayطaan shayطaanka ku caawinina shayطaan baa duufsadaye inaad u ducaysaan mooyaane hadaaka allahu iyo aad tidhaahaan mooyaane haddaad habaartaan shayطaankii baad ku taageerteen oo ku gacansiiseen rawaahu الbukhaariي wuxuuna ku imaan doonaa alf وqonsomiya itnain wa sitiin raqamkaasu kusoo noqon doona mar laba baabu qadaa'i xawaaئiji اlmuslimiin gudidda dadka muslimiinta ah danahooda la gudo oo loo jajabnaado danahooda qaala allahu tacaala wafcaluu lkhayra lacallakum tuflixuun khayr oo dhan sameeya waad liibaanaysaan marka ficlulkhayr buu ka mid yahay qadaa'u xawaaij lmuslimiin ayada aan soo marray baabab hore aan ku soo marray oo makaarif ama haa ama xadiid buu ahaa kuwaasuna marka waa ka mid yihiin oo eh, iyagana waa soo celin doona وعن ابن cمر رضي الله عنهma أن رsuuل الlhi صلى اه علي سلم qاaل الmسلم أخو الmسلم mسلمku waa mسلمka walaalkii laa yظلمhu ma dulmiyo walaa يسلمhu ma baylihiyo baylahda ugama tago iyo dhibaatada ugama tago ee waa gacan qabtaa وlaa man kana fي xاajaةi أkhihi kana الlahu fي xاajaته qofkii danta walaalkii ku dhex jira oo walaalkii wixiisa u baylahtiraya isagana dantiisa alla ugu jiraayo danihiisa alla u quminaya وman فرaجa can mسلم كربة فرج الله عنه بها قربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة qofkii mslim u qaryana isna all qarya mutafq caleyh waana soo maray laba boqol soddon iyo saddex baan kusoo maray mar dhoweyn وعن أbي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى اه علي سلم qاaل من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة qofkii qof mslima ka fayda kurbad kurbadaha adduunyada ka mida mid midda qiyaamaha baa isagana alle ka faydaa waman waman yasara calaa mucsir qofka uu dhib yareeyo o howl yareeyo qof mucsir daytiiska bixin kariga mucsirkaasaa la yidhahaa qof daytii ku adkaato iska bixin kari la qofka u dhib yareeyo oo ama qofkii kulaha ula hadla oo wax ka rid yidhaaha ama dib uga dhig yidhaaha ama isagoo hadduu kulaha dib uga dhiga ama wax ka rida ama wx uu ku kaashado mxu aha siiyo ama dadka ula hadlo oo tabarucaadiyo wax u ururiyo ninkaas waa dhibaysay dayn baa loo hastaanimayo wax sidaasa yidhaaha yasara allahu calayhi fi dunya wاlآakhira isagana alla waa u dhibyanaya arrimihiisa aakhir iyo adduunkaba waman satara musliman satarahu allahu fi dunya wاlآakhira qofkii u ceeb qariya qof muslimana isagana ceebihiisa alla asturaa aakhir iyo adduunkaba allahuma astur cuyuubana waqda xawaaijana wallahu fii cawni اlcabdi ma kana alcabdu fii cawni akhiih alla wuxuu ku dhex jiraa muxuu addoonka taageeradiisu ku dhex jiraa intuu taageerada walaalkiisa ku dhex jiraba waman salaka طariiqan qofkii qaada jid yaltamisu fiihi cilman uu cilmi ku raadinayo sahla allahu lahu bihi طariiqan ilى اljanna janno uu ariiq uu jannada u maraa isagana alla howl yareeyaa yani camal uu jannada ku galo yaa alla subxaanaه wa tacaala uu u sababeeyaayo oo u howl yareeyaa marka hadduu cilmigaas uu dar alla u baranayo weeyaan waman wama اجtamaca qowm rag ma kulmaan fii beyti min buyuuti اllahi tacaala guri oo guryaha alle ka mida yani masjida kuma kulmaan yatluuna iyagoo aqrisanaya kitaab allahi kitaabka alla aqrisanayo oo wayatadaarasuunahu baynahum dhexdooda isla aqriyaya ilaa naزlat calayhim الsakiina hadday sidaa yeelaanse sakiina kusoo degaysa sakiinadaasu laba arrimood ba waa lagu fasiraa midu waxaa weeyaan nooc malaa'igta ka mid a ah. nooc malaa'igta ka mid a ah waa la yidhaahaa sakiina waa la yidhaahaayo waa kii usayd ibnu xudayr radi allahu canhu markuu suuratu lkahfi aqriyayay kusoo degtay weeyaan ee u arki jiray midda kalena waxaa weeyaan waa tum'aniine iyo qalbi deganaansho iyo isaga oo muxuu ahay aan muxuaha dhibaatooyinkii waxyaalaha u adkaysanayo oo qalbigiisu degan yahay oo waxba qalaq iyo aanu ku jirin wagashyathum الraxma raxmadii naxariisna waa daboolaysaa kusoo degaysaa waxafathum اlmalaa'ika malaa'igta hareeraynaysa oo isdul fuulfuulaya oo ilaa cirka ay gaadhaan dhegaysanayso oo ku raaxaysanayso oo wadakarahum allahu fii man cindah allana wuxuu ku xusaayo oo ku ammaanaa khalqiga agtiisa joogaa malaa'igta ah uu ku faallaynayaao ku faaninayaayo waman baطa'a bihi camaluhu qofkuu la daaho camalkiisuna lam yusric bihi nasabuhu dhalashadiisii abtirkiisu lama soo dhaqsanayo marka qofkii camalkiisu uu gaabiyo oo camalkiisu darajo sare uu gaarhsiin waayo waxa weeyaan waa inay hebel iyo waa reer hebel iyo waa landheere iyo waa kankado iyo inta la dhaho lagama darajadiisii lagama kormarinayo oo reer hebelnimada daraaddeed rawaahu muslim baطa'a bihi macnihiisu waxa weye qofku la gaabiyo weeyaan e, buطci waxaa lagu magacaaba tallaabo gaabnid iyo taasaa lagu magacaabaa sayrka xadiidkuna waa muslim baa wariyey wuxuuna ku iman doonaa kun iyo labaatan iyo saddex raqamka abuu marnabaad ku iman doonaa baabu shafaaca shafaacaduna waa ergada ergada weeyaanoo min ashafci baa laga keenay oo shafciguna waa tirada dhabanka la yidhaaho marka taas macnaheedu waxaa weeyaan qof qof kale dan kale oo la taageero oo laisgarab taago oo qofka loola hadlo oo haddaan qofkaasu qof madaxa uu yahay iyo haddii kalaba lagu taageero danihiisa si loogaga dhameeyo kaasaa shafaaca la yidhaahaa qaala allahu tacaala man yashfac shafaacatan xasanatan yakun lahu nasiibu minha qofkii shafaaco qaada shafaaco wanaagsan oo shay khayr ah si uu qof u gaaro ama shay shar oo ku dhici lahaa oo lagu samayn lahaa si uga badbaado qofkii u shafaaco qaada qayb buu ku leeyahay qayb buu ku leeyahay oo ajrigii buu wax ka leeyahay sidii kii aan soo marray ee man dalla calaa khayrin falahu mitlu ajri faacilii qisadii aan soo marray kaasoo kale wuu la mid noqonayaa وعn abi muسى الأشcري رadي الله عanهu qaala kana النبyu slى الlه عlay slm nebigu wuxuu aan jiray إida ataahu markuu u yimaado طaalibu xaajatin qof muraad bihi oo wax ka doonayaa markuu u yimaado aqbala calىa julasaa'ihi ragga la fadhiya buu soo qaabili jiray kusoo jeedsan jiray faqaala wuxuu dhihi jiray ishfacuu tu'jaru shafaaca qaadaha laydin ajri siiye yani marka waxaa wey kolkuu qofkaas uu intu u yimaado uu la hadlo buu wuxuu ku guubaabinayaa inay qofkaa garab joogsadaan oo taageeraan oo yidhaaho waa runtii ninkaas waxa ha loo faro oo hala siiyo oo <clears throat> way ka muuqata saa in la yidhaaho wayaqdi llaahu allana wuxuu ku xukumaa calaa lisaani nabiyi sala allahu alayh waali slam maa axaba wuxuu jeclay yani wuxuu doono waxaa rasuulka alla ku dhawaaqay waa wax marka alle xaggiisa ka yimid oo markaa wixii alla rasuulkiisa uu ku dhawaaqo baa alla ku xukumayaa متfq عalيه وفي riwaayaة ma شhaء ma axaba bedelkeeda yu ma شha wixii uu doono alle ku xukumaya وعن iبن cabاsi رadي الله عanهma في qصة barيرةa وزوجiha bariire iyo ninkeedii muqiis la dhihi jiray radia allahu canhuma qisadoodii yuxuu ka yimi qisadaasuna waxay ahayd islaantaas bariire la yidhaaho radia allahu canha waxay ahayd haweeney la addoonsanaya dadka la addoonsanayo addoona bay ahayd qoladii ay addoonsanaysay ayaa kitaabaysay kitaabadana waxaa la yidhaahaa in qofkii maal lagula heshiiyo la yidhaaho intaas haddaad ii keento xor baa tahay marka sagaal uuqyadood baa lagu kitaabeeyey markaase umulmu'miniin caaisha radiallahu canha bay u timid iyada oo kaalmo weydiisanaysa sagaal uuqyadoodoo sanadkiiba hal uuqyad ay bixiso ayaana lagula heshiiyo waa muddo dheer markaase umulmu'miniin radiallahu canha waxay doontay inay usoo gaabiso oo markaasi waxay tidhi hadday ciddaadu raalli ka yihiin intaan lacagta hadda u tiriyo oon ku iibsado yaan anugu ku xalaynayaa markaasay tidhi waan u soo sheegayaa markaasay usoo sheegtay way soo noqotay waxay tidhi nimankii iyaga ahaa way diideen ilaa walaha inay iyagu yeeshaan mooyaane wax kale waa diideen sidii kale waa gol yihiin laakiin walaha waa inaan yeelanay leeyihiin walahuna waxa weeyaan waa xiriir iyo calaaqad dhex mari jirtay qofka la xoreeyey iyo qofkii xoreeyey markaas rasuulkaa yimid salى الlaه عalيه waali wslam markaasay qisada u sheegtay um markaasuu rasuulkuna yihi salى الlaه عalيه waali wasalam iibso oo xoreeyo oo isaga sharti shardigaasuu baaqil weeyaano kolle ma soconayo oo walaha qofkii uu xoreeyo unbaa iska leh markaasna intuu mimarka koray masjid kolkuu tegay iyuu arrintii ka khudbeeyey oo markaasu wuxuu yihi maxay yihiin nimankan shartisanaya sharti aan kitaabka alle ku jirin shardiga all shardi kasta oo kitaabka all ah, khilaafaba baaطil weeye boqol shardi ba ha ahaadee shard kitaabka alla xaq badan shardigiisa eh, xoog badan sharcigiisa yani marka sidaas uga hadlay nebigu sal ly slam marka sidii ba umulmuminiin yeeshay way xoraysay markaasuu nebiga hadda sala allahu alay wasalam haddana wuxuu u sheegay ninkeedii inay hadday doonto ay faaruqi karto hadday doontona ay daysan karto marka faariqadii bay dooratay markaasuu nebigu ninkiina aad iyo aad buu u jeclaayo aad iyo aad uu ugu murgay kolkaasuu nebigu salى allahu عalayhi waali wasalam uu kolkuu arkay ninkan dhibaatada haysata ayuu u ergeeyey oo beriire uu yihi ninkaasu waa se dhibaatada haysata waad arkaysaa waa ubadkaaga aabbahood weeye maa soo ceshay taas way matankuu sheegay nebigu sal ly slm marka uu u shafraca qaaday ninkaas uu dhibaatada uga bixiyo laakiin way diiday qaala ibnu cabaas baa wuxuu yihi qaala lahaa nebiyu sal l slm nebiga wuxuu ku yidhi low raajactihi haddii aad soo ceshato balka wax ninkaani qaalat yaa rasuula اllahi ta'muranii miyaad amraysaa amar miyaa qaala laa qaala inamaa ashfacay herga un baan ahay mooyaane adaa iskale khiyaarka qaala laa xaajata lii fii danka malihi rawaahu albukhaariy baabu اlإslaaxi bayna الnaas heshiisiinta dadka la heshiisiyo dadka isku xun isu qalbi xun la heshiisiiyo oo laisu keeno oo laga bixiyo isafgaranwaagaas dhex maray qaala allahu tacaala laa khayra fii katiiri min najwaahum khayr kuma jiro wax badan oo koodkoodkooda ama faqooda ah najwaa ama munaajaah waxaa la yidhaahaa sheeko hoosaada hoos laisula sheegsana kalisasaan shuqshuuqdiyo taas uu leeyahay alla subxaanaه wataعaalى wax badan oo noocaas ka mid ihi khayr ma ilaa man amara bisadaqatin qofkii sadaqadalka faraya mooyaane oo wuxuu gaar mxuaha ula faqayaayo inuu sadaqo ku gubaabinayo ay tahay mooyaane aw macruufin ama wax khayra faraaya aw islaaxin bayna الnaas ama heshiisiin dadka la heshiisiinayo oo dad isku xumaaday oo la dhex galay oo la heshiisiinayo sababtooda loo shirshirayo mooyaane kuwaas marka iyagu waxaa weeyaan waa sii aayadda waa sii socoto waa ta dhehaysa waman yafcal dalika ibtigaءa mardaati illah fasawfa nutihi ajran cadiima qofkii sidaa u yeela ibtigaءa mardaati illah ridaha alla dalabkooda oo qofka u yeela dan kale aan ka lahayn ajar weyn baan siin doonaa waqaala tacaala wالsulxu khayr sulxu waa khayr waa wanaagsan yahay heshiiska dadku heshiisiyaan waa wanaagsan yahay waqaala tacaala faاtaquu اllaha وaslixuu daata baynikum alla ka baqo oo xidhiirkiina dhexdiina a wanaajiya waqaala tacaala inama almu'minuuna ikhwatun faaslixuu bayna akhawaykum mu'miniintu waa un walaale wax kale ma ahee heshiisiiya walaalihiin oo dhexdooda hagaajiya aayadduna marka waxay ku timi dadka muslimiinta markay dagaalamaan wain طaa'ifataani min almu'miniina اqtataluu faaslixuu baynahum marka waxay aayadii sii wadwado markaas goor dambe kusoo gebagabaysay inama almu'minuuna ikhwatun faaslixuu bayna akhawaykum وعn أbي هريرة رضي الله عنه qال qال رsuل الlhi صلى الله عليه وaلي وسلم كل سلاama min الناasi عalayhi صدقة xubin kasta oo dadka ka midaba waxaa sadqad baa kor saaran kula yومi تطلcu فيhi شhمسu maalin kasta oo qoraxyo soo baxdaba tacdilu bayna الاثنayni صدقة laba inaad u kala garsoortaay waa صدقad wa tucinu الرaجuلa fي daabatihi qofka oo daabadiisa yani gaadiidkiisa aad ku caawiso fatxmilhu عalayha aada fuushiisaayo ow tarfacu lahu calayha mataacahu ama alaabtiisa aada ugu rartaayo sadaqa sadaqad weeyaan wاlkalimatu طayibatu sadaqa ereyga wanaagsani waa sadaqa wa bikulli khadwatin tallaabo kastoo tamshiha ila الsalaa xagga salaada aad u soconaysana sadaqa wa tumiitu اladaa can الطariiq inaad ka zuuliso dhibkaa waxaad jidka aad ka fogaysana sadaqa muttafaqun calayh waana soo marray waxaan ku soo marray boqol iyo labaatan iyo laba lambarkaa baan ku soo marray mar labaadna wuu soo noqon doona saddexaad oo lix boqol iyo sagaashan iyo afar buu ku soo noqon doonaa wa macnaa tacdilu baynahumaa tuslixu baynahumaa bilcadl inaad ku heshiisiso si aan qofna eex ku ahayn oo garsoorid ah wacan umi kulsuumin binti cuqbata bin abi mucaydin radia allahu canha alumawiya radي allahu canha qaalat umu kulثuum radي allahu canha cثmaan ibn cafan radي allahu canhu ayay isku hooye ahaayeen alwaliid ibn cuqba iyadana isku aabihi isku hooye ahaayeen aabbaheed cuqbat bna abi mucayd lacanahu allah wuxuu ahaa ninkii rasuulka oo tukanaya sala allahu alayh wali wasalam ma dheerta dhabarka ka saari jiray buu ahaa ee dagaalkii bedri markuu dhammaaday isagana la dilay muxuu ahay kolkuu yidhi yaa carruurtii yaa u hadhay haddaa inay dishaba wuu ku dhihi jiray lahum nnaar wa fii riwaayatin lahum waliabihim الnaar ninkaasuu ahaa laakiin iyadu صaxaabiyad jaliila ahayd oo radia allahu canha waxay ahayd haweenaydii ugu horreysay oo soo hijroota bacda sulxi اlxudaybiya ugu soo degi jirtay ya ayuha nabi ida jaءaka muminaat ya ayuha aladiina aamanuu ida jaءakum اlmuؤminaatu muhaajiraatin faاmtaxinuhuna ilى aakhiri اlaayaat radia allahu canha وardaaha qaalat samictu rasuula اllahi salى اllahu عalayh wali waslama yaquul laysa اlkadaabu beenaaluhu ma aha aladi yuslixu bayna annaas ka dadka heshiisiinaya ma aha fayanmi khayran oo khayr gaadhsiinaya dadka oo nisbaynaya yani waxaa weeyaan qof laba qofoo isku xun intuu arkay inuu heshiisiya raba wax hadallo wan wanaagsan oo ayna dhihin u kala qaadaya oo dhahayo ninkii hebel ahaa waa ka xun yahay oo muxuu ahay wuxuu leeyahay waxaan rabaa in nala heshiisiyo raba sida oo kale hadal fiican uga soo qaadaya oo uga danleeq labadan qof inuu isu geeyo oo heshiisiiyo oo hadal aanayna dhihin u nisbaynaya laakiin hadal wanaagsana kaasu beenaala meehe waa rullow aw yaquulu khayran yanmi khayran buu yidhi mise wuxuu yidhi yaquulu khayran khayr dhahaya wax wanaagsan dhahaya kaasu beenaala ma aha inkastoo wax aan jirin uo ku dhawaaqay oo qofkan waxaanu sheegin uu ka yeersiiyey kol hadduu ulajeedadiisu wanaaga ahayd wanaag bay noqotay marka oo kaasuna waa ki aan ku soo maray inama alacmaalu binniyaat inama alacmaalu binniyaat bay gelaysaa marka hadalkan kada aan waaqic ahayna uu sheegay sow khayr ugama danle khayr buu noqday muttafaqun calayh wa riwaayatin wa fii muslimin ziyaada ziyaada ku jirtay waxay ahayd qaalat waxay tiri umu umu kulsum radi allahu canha walam asmachu ma aanan maqal nabiga salى اllahu alيyه wali wslam yurakisu isagoo rugsadaynaya fii shayin mima yaquluhu الnaas wax oo waxay dadku been ku sheegaan ah isagoo ruqsadaynaya ma aanan maqal ilaa fi halaatin saddex mooyaane tacni waxay ka wada alxarb dagaalka alxarbu qudca waa kii dhihi jiray oo marka waxaa weeyaan dagaalka oo wax aan jirin kolka lagu jiro dagaalka lagu jiro waxaan dhicin lagu hadlaayo si cadowga loo qalbi jabiyo oo dacaayad iyo wax sidaas iyo laga sheego muxuu aha ama la isku diro cadowga si loo kala jajabiyo codolkiisa iyo waxyaalihiisa iyo wal-islaaxu bayna annaas iyo dadka oo la heshiisiyo kan hadda riwaayadii hore ay sheegaysa oo kale ah wa xadiiثa rajuli imra'atahu ninka uu warrankiisa uu warramo wa xadiiثa almar'ati zawjaha iyo islaanta oo ninkeeda warranka u warranto yani marka waxaa weeyaan ninkii oo haweenaydiisa haddii muxuu ahaaye inay inay xanaaqdo isku xumaadaan ninkii uga baqayo waxaan jira u sheegaya maalan isagu oo ka yimid safar iyo ka yimid oo ay wax ka filanaysay haddii sidaas iyo oo wax la-aanna ku yimid oo marka kolkaa dambeen lacagtii baa laiga xaday iyo kalay noqotay iyo waxyaala sidaas iyo u cudurdaartay islaamkana sida oo kale markaas isaguna marka uu uga dan leeyahay inuu xanaaq iyo waxaas ka ilaaliyo laakiin inuu meherad iyo waxaas iyo ka dhigto ma ay ahaa wa can caaishaةa radي allahu canha qaal samca rasuulu الlahi salى الlaه alay slam sawta qusuumin bilbaab nebigu sal ه alay slm wuxuu maqlay dad doodaya qusuum waa jamcu khasm dadka doodaya baa la yidhaahaa khasmi la yidhaahaa dad doodaya codkood buu maqlay oo albaabka ka albaabkiisa taagan caaliyatin aswaatuhumaa oo codkooduna uu dhaadheer yahay isku qaylqayliyaa idaa axaduhumaa markii la dhegaystay baa waxaa caddaatay idaa axaduhumaa labadaa nin midkood yastawdicu uu ka ridi dalbaayo alaakhara kii kale wayastarfiqu uu ka dhibrin dalbaayo fii shayin wax inuu war iga rid daynta dayn bay isu haysteenoo waradeer wax iga rid buu lahaa ama muxuu ahaaye dib iga dhig waktiga war i naxariiso saasuu lahaa ha igu adkaynin iga darday saasuu lahaa wahuwa yaquulu isna kii kalena uu leeyahay wallahi laa afcal wallahi inaanan yeelaynin uu leeyahay fakharaja calayhimaa rasuulu llahi sala alla alay sl rasuulka alla waa ku soo baxay oo faqaala markaasu wuxuu yidhi ayna almuta'alli cala allahi laa yafcalu khayr laa yafcalu lmacruuf awe alla ugu dhaaranaya khayrka inaanu samaynaynin kan in naxariiso laleeyahay wax iga rida dib iga dhib laleeyahay e wallahi inaanan yeelaynin dhahaya ee khayrkan laga dalbayo diidaya alla sidaa ugu dhaaranaya waa ke ninkii marka waa isku naxay oo faqaala markaasuu ana yaa rasuula allah wa aniga yaa rasuula allah falahu ayu dalika axaba labada arrimood ee uu sheegaya midkood uu jeclaadu leey inaan wax ka rido hadduu doorto waa ka ridaya inaan ka takfiifiyo dib uga dhiga hadduu muddada u dheeraya hadduu doonay miduu jeclaadu leeyahay marka hadalkaa nebigu sal ly ku waana qaatay oo waa uu fuliyey marka nebigu sal ly slm waa u ergeeyey marka labadiina waa dhexdhexaadiyey si xaquu ku dhexdhexaadiyey muttafaqun calayh qisadantada waxaa laga yaabaa qisadii aan ku soo marray xadiidkii umi salama inuu eh, isku waaqica ay ahaayeen xadiidkaasuna marka baqiyu lahaayo baqiyadaasu waxay ahayd labadii nin oo kacb ibni malik iyo cabdullahi ibni abi xadrad ahaa markii eh, muxuu aha nebigu sala allahu alayh wali w kacb ibni malik baa daynta lahaaye wuxuu ku yidhi wax ka rid kii kalena wuxuu ku yidhi adiguna marka usoo dhaqso oo hore ugu gud markaas marka labadoodiiba si cadaalad ah iyo naxariis ay ku jirto ayuu u kala dhex galay salى الlahu عalيyه walih waslم macnaa ystawdichu yasأlhu an yadaca canhu bacضa daynihi ystawdichu macnihiisu yani yطlubu minhu alwadca ka ridid bayuu ka dalbayay oo yani wax daynta ku saabsan inuu ka rido daynta qaarkeed ka rida buu ka dalbanayay wayastarfiquhu yani yasأlhu rifqa inuu u dhimriyo u naxariisto ayuu ka dalbaayey wاlmuta'lي alxaalif min alaliya aliyaduna waa dhaarta aliya la yidhaaho وعn أbي أبيالعباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أن رsuuل الlahi صلى الله عليه وaلي وسلم بلغhu waxaa soo gaaray أنa بني عوف بني cمر بن عوف kaana baynahum shar bani camr bni cawf waa xaafada qubaa dadka degay weeyaane in dhexdooda shar uu dhacay baa soo gaadhay yani ay dagaalameen oo dhagaxyihii isku tuurtuureen faqaraja rasuulu llahi sal l sl rasuulka alla wuu baxay yuslixu baynahumaa isagoo heshiisiinaya fii unaasin macahu rag oo la jiraan ku dhex jira fa xubisa rasuulu llahi sal sl rasuulka alla waa la daahiyey oo markuu heshiisiiyey ya yuslixu baynahum uu heshiisinayo fi unaasin macahu rag oo ku dhex jiray la socday inuu ku dhex jiray waxubisa rasuulu llahi sal l sl rasuulka alle waa la daahiyey oo waxaa lagu daahiyey marka yani kolkii uu heshiisiiyey ayay marka goortii dambe sooriyi wax u qabteenoo xooga cuntoa loo samaynayay iyo iyo uu ku diyaardaahay waxaanat isalaa salaadiina waa gashay fa jaءa bilaalu ilىa abi bakrin radi allahu canhuma bilaal oo muadinkii ah baa u yimid abu bakr oo faqaala ya abaa bakr inaa rasuula اllahi salى الlaه عalيه waslm qad xubis rasuulka alle waa la daahiyey waxaanat الصلاة salaadiina waa gashay fahal laka an tauma الnaas ma rabtaa dadka inaad tujiso qaala nacam in shiئta ha haddaad aad u raali ka tahay marka haddii imaamku imaamku haddii uu maqnaado hadduu imaamku joogo oo daahsan yahay laakiin uu joogo guriga ku jiro in loo yeedho iyo in la weysiiyo mooyaane salaaddii lama sii gelay imaamka raafidka hadduu joogo laakiin haddii la og yahay oo maqan yahay oo <clears throat> salaadiina waqtigeeda oo gasho waa la iska tukanayaa lama sugaayo waqti baa la sugaayo wadaad lama suga waa ka soomaalidu yidhaahaan marka laakiin qofka imaamka noqonaya haddaanu ka sii dardaarmin uuna ka sii dardaarmin eh, imaamku oo hebel hasixatu jihaadana soo noqon waayo uuna dhihin waxaa eh, muxuu ahaye eh, arrinta iska leh muadinka muadinkuna marka kolkaa qofka ugu haboon waa inu ka dhigo marka isaguna wuxuu yihi inshita marka inuu qof inuu isagu iska amro yidha war aqim salaada oo maxraabka iska iska joogsado amar uu siisto mu ma uu leh faaqaama bilaalun الصلاة salaad baa salaadii buu bilaal u aqimay wataqadama abu bakrin radي allahu canhu abu bakr baa dadkii hor joogsaday fakabara wakabara الnaas waa xidhay salaadii dadkiina waa xidheen wa jaءa rasuulu الlahi salى الlaه alay slm rasuulka allaa yimid yamshi fi الصfuuf isagoo sufuufta soo dhex socdo soo dhex jiray xataa qaama fi الsaf yani fi الsaf اlأwl ilaa safkii hore uu soo joogsaday faأkhada الnaasu dadkii waxay bilaabeen fi tasfiiqi sacabayn dadkii baa sacabeynaya abu bakr ayay baraarujinayeen wa kaana abu bakrin allahu canhu laa yaltafitu fii salaatii abu bakrin radi allahu canhu nin khaashica buu ahaayo salaada markuu ku jiro ma jeejeedsan jirin falamaa akara annaasu tasfiiq markay dadkii badiyeen sacabaynta iltafata soo jeedsaday gadaal buu soo fiiriyey marka taasoo kalena marka dhibaato ma ayidhi haddii oo dani ay timaado inuu dantaa daraaddeed uu u daymoodo marka kolkii lsacbeeye lasacbeeye ay badiyeen sacbeyntii weliba yuu arrin muhimih inay jirto uu fahmay markaasuu gadaal soo fiiriyey taasuna waxay la mid tahay midii nebigu salى الlaه alay slam yooma xunayn ninkii saxaabiga ahaa ee uu waardiyaha uu diray dhankii uu jiray uu fiirinayay hadda uu daymoonayay faidaa rasuulu الlahi salى اه alay slam wuxuu arkay rasuulka alla salka ku jira faashaara ilayhi rasuulu الlahi sl rasuulka alla yaa wuxuu ugu ishaaray halkaasa joog ugu ishaaray farafaca abu bakrin radia allahu canhu yadahu gacmuhu kor u qaaday oo faxamida allaha alluu ku xamdiyo alxamdu lilah buu alxamdu lilaahina marka wuxuu u lahaa nicmadaas alle uu siiyo rasuulku salى اllahu alayh wasalam inuu imaamnimada uga raali yahay oo xataa isaga oo joogo inuu dadka tujiyo uu u ogol yahay inuu nicmo weyn u qaatay markaas taas uu alle ugu xamdiyey warajaha rajaca wuuna soo noqday alqahqara dibu gurad buu soo noqday gadaal gadaal buu soo socday waraa'ahu xaggiisa gadaashiisa xatى aqaamu fi saf ilaa safkiisa soo taagay fataqadama rasuul lahi sal ly slm fasallaa binaas fasallaa linnaas abu nebiga marka hore u baxayoo markaasuu muxuu ahay dadkii tujiyey marka salaadaas laba imaam ayaa dadkii kala tujisay halkaas salaad keliya kolkii horena abu bakr baa imaam ahaa goortii dambena nebiga sal allau alيyh wali wasalam imaam ahaa nebiguna sal allahu alayh wali wasalam xataa waa xidhay kolkan kada isaga ah waa xidhay oo ma'muum buu ahaa ma'muumkiina imaam buu isu bedelay imaamkiina ma'muum buu isu bedelay goortii dambe marka taas oo kale waxba dhib ma ayle qof hortiisii hore salaada ma'muumnimo ku xidhay kolkuu imaamkii salaadii ka baxo in isagana dad kale intay yimaadaan ay ku xidhan si ay dad badan ay yeelaan waxba in sha allah taasu wax dhibaatay kuma jirto amaa abu bakrin radia allahu canhu markuu nebigu uu shaaray halkaagaa joog uu yidhi muxuu u diiday oo dib uu ugu soo baxay isagaa arrintaas sharxi doona radia allahu canhu falamaa faraqa markuu ka baxay salaadii buu aqbala cala naasi dadka kusoo jeedsadayo faqaala wuxuu yidhi yaa ayuha nnaas ayuha nnaas dad yahow maa lakum maxaa idinku wacan xiina naabakum shay-un fi salaa markuu salaada dhexdeeda wux idigu soo dariyey akhadtum fi tasfiix tasfiiqa tasfiixna waa la yidhaha tasdiiqna iyadana waa la yidhahaa eescabayn baad bilowdeene maxaa idinku wacan inama tasfiiqu linnisaa sacabaynta haweenka aleh raggaso tasbiix buu leeyahay man naabahu shay fii salaatihi qofkii salaadiisa dhexdeeda wuxuu ku soo dariyo oo u baahan wax inuu baraarujiyo tusaaleeyo falyaqul subxaana allah subxaana allah ha yidhaaho arrintii hadda idin qabsatay oo kale kolka idin qabsatay fainahu xaalku wuxuu yahay laa yasmachu axadun qofna inaanu maqlaynin xiina yaqulu subxaana allah markuu subxaana allah yidhaahaa ila tafata wuu soo fiirinayaa subxana allah yidhahyuuna sacbayn yaa abaabakr abuubakarow maa manacaka maxaa kuu diiday an tusalliya binnaasi markaan inaad dadka tujiso xiina ashartu ilayka markaan ku midaaray een halkaaga joog oo dadka tuji aan ku lahaa faqaala markaasu wuxuu yihi abu bakr radi allahu canhu maa kaana yenbagii libni abi quxaafa uma haboono oo laa'iqu ma aho ma heli karo ina abu quxaafa waa isaga eh an yusalliya binnaasi inuu dadka tujiyo bayna yaday rasuuli اllahi sal اllau alay slam rasuulka alle hortiisa inuu imaam ku noqdo ma heli karo muttafaqu calayh macnaa xubisa waxaa weeyaan amsakuuh wاlmarأة uxariju macnaheedu waxaa weeyaan ulxiqu اlxaraj allow anigu waxaan adkaynayaa oo aan ka dhigayaa muxuu ahaaye